alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed <clears throat> rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimat اlajruumiya gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay juskii labaad ee kitaabka mutamimada ka mid ahaa marka insha allahu tacaala waxaynu qaadan doonaa cadadka wuxuu yihi sheekhu <clears throat> haadaakani baab lcadadi cadadka baabkiisii weeyi marley matni fara badan meesha inoo yaala oo inoo qoran matnigaasi saddex arimood mu ku soo ururaya saddexda arimood oon khulaasaynayna kadibna lafdigan dul marana insha alla cadadki horta waa tiro dee naxwaha tiro laguma barto naxwuhu tiro kuma barayo baabulcadad naxwiyiintu marka ay ka waramayaan laba sidood bay uga warramaan cadadkani wax tamyiis la idhahda ayuu qaataa kaasi sheekheenu inoomu sheegin waxaa kale oo ay uga warramaan alfaada cadadka alfaada cadadka ayay ka warramaan xaggay uga warramayaanna waxa ay tahay waxa jira waxa la dhaha cadad iyo macduud tiradii iyo wixii la tirinayay waxay ku tusaalayn jireen culimmadu imika waxaan ku yidhi waaxid itniin talaata arbaa hamsa faraha aan laabay waa macduudkii la tirinayay waxaan ku dhawaaqayna maxay ahaayeen tiradii bay ahaayeen sooma marka horta cadad iyo macduud kala galo waxaan laabay maxay ahayn macduudkii wixii aan ku dhawaaqayeyna maxay ahayn cadadkii iyo tiradii markaa eeg shayga macduudka ee la tirinayo iyo alfaadii lagu tirinayay misle fanaynta marka baabulcadadkana wuxuu ka warramayaa alfaada loo yaqaano alfaadulcadad ulcadad marka alfaadaasi cadadku way noo qaybsami doonaanoo waxay u qaybsami doonaan saddex qaybood bay u qaybsami doonaan markaynu eegno macduudka markaynu u eegno macduudka dambe markaynu u eegno ma mudakar baa mise waa mu'anaf waxaa la tirinaya ma dhadig baa mise waa lab ayuu qayba yeelanaya marka alfaadda alfaadulcadadka ah sheekhu wuxuu ka taabtay waaxid ilaa cashara inta udhaxaysa kow ilaa toban inta udhaxaysu ka sheegay muu sheegin cashare wixii ka dambeeyey cishriin ilaa tisciin intii udhexeeyey muu sheegin sababta u sheegi waaye waxa ay tahay waa mulxaqaadi jamcu mudakar usaalim sooma soo qaadana waa mulxaqaadi jamcu mudakar usaalim maadaama ay mulxaqaad yihiin sidoodaas iyagu ahaanayaan macduudka la tirinaya ama dhadig ha noqdo ama mudakar ha noqdo miana kama waramin miatunna kama waramin sheekhu sababtu uga warramayo iyadna waxa ay tahay miatun ta baa ku jirta muanaheegana ta ku jira ta'daasa iyagana daacimaysa macduudka la tirinaya ama mudakar ha noqdo ama mu'anas ha noqdo alifna kama waramin ama alfa kunkiina muu sheegin sababtu u sheegi waayey isna ta maba aqbalaba ama waxaa la tirinaya macduudkii ha noqdo mudakar ama ha noqdo mu'anas markaa keliya wuxuu ka waramayaa waaxid ilaa cashara inta udhaxaysa intaasuu ka warramaya intaasina waxaynu u qaybinaynaa saddex qaybood saddexda qaybood waan soo horraysiinayna si aad u fahamtaan laqmada marka dambe aynu ugu kala marhno unde qaybta ugu horeysa waxaa la idhaahdaa maa yajri cala alqiyaasi daa'ima wax ku soconaya qiyaas daa'im ahaan oo marnaba qiyaaska aan khilaaf ahayn waxaana looga jeedaa maa yajri cala alqiyaasi daa'iman yacni yudakar maa almudaker wa yu'anah maca almu'anah shayga macduudka ah ee la tirinaya haduu mudakar yahay cadadkan meesha yaalana mudakar baa laga dhigaya hadii waxaan la tirinaya macduudkii uu muanaf yahayna alfaadi cadadkana muanaf baa laga dhigaya mana basidan qaybtaasi waa maxay waa maa yajri cala alqiyaasi daa'iman waa wax qiyaaskii ku soconaya weligoodba qiyaaskuna waxaa looga jeedaa baan idin idhi yudakaru maca almudakar wa yu'anasu maca almu'anaf macduudka la tirinaya haduu mudakar yahay alfaadi cadadkuna mudakar bay noqonaya bimacnaa ta gelin maayo alfaadii eh, macduudkii la tirinaya hadduu muana yahayna alfaadii cadadka ta baa la gelin armslnnt eh? waxaa qaybta labaadna waxay noqonaysaa waa maa yajri alaa casi qiyaasi daaima maa yajri calaa cagsi alqiyaasi daa'ima waa wax ku soconaya qiyaaska hore aynu tilmaanay dabagedigiisa qiyaaska hore aynu tilmaamnay sawma yahayn yudakaru maca almudakar wa yuanasu maca almuanah kani waa maa yajri calaa cagsi alqiyaasi daa'iman qiyaaska dabagedigiisa ayaa ku soconaya isna weligiiba oo maxaa looga jeedaa yu'anahu maa almudakari wa yudakaru maa almu'anahi macduudkii oo mudakara ayaa alfaadii cadadka dhadig laga dhigaya macduudkii oo mu'anatha wixii la tirinayay ayaa alfaadii cadadka laga dhigayaa mudakar saxiix taasina waa qaybta labaad qaybta saddexaad maa yajri taaratan cala alqiyaas wayjri taaratan ukhraa calaa gayri lqiyaas mar wuxuu ku soconayaa qiyaaskii aynu tilmaanay ayuu ku soconayaa oo hadduu cadadku hadduu yahay macduudka la tirinaya mudaker alfaadii cadadkuna waxay noqonaysaa mudaker macduudka la tirinaya haddii uu yahay muanas alfaadii cadadkuna waxay noqonaysaa muanas mar qiyaaskii buu ku soconaya marna calaa gayri lqiyaas buu ku soconayaayo macduudkii haddii uu mudaker yahay macduudkii oo mudakera macduudkii la tirinayo oo mudakera ayaa alfaadii muanas laga macduudkii la tirinaya oo muanaa ayaa alfaadi mudakar laga dhigaya markaa waxaynu nidhi guud ahaan waa saddex qaybood kolkaynu tirinayno saddexda qaybood qaybta koowaad waxaa la dhahdaa waa maa yajri cala alqiyaasi daa'ima wax qiyaaskii ku soconaya daa'imanba maxaana looga jeedaa maan idin idhi yudakaru maca almudakari wa yu'anasu maca almu'anasi macduudka la tirinaya hadduu mudakar yahay alfaadiina mudakar baa laga dhigaya macduudka la tirinayo hadduu mu'anas yahayna alfaadiina mu'anas baa laga dhigaya qaybtaasi waa saddex waa alwaaxidu iyo itnaan iyo maa jaaa calaa siiqati faacil saddexdaa weeyaan waa waaxid iyo itnaan iyo wax kasta oo ku yimaada siiqada faacil ah saddexdaasi maxay marayaan waa maa yajri cala alqiyaasi daa'iman weligoodba iyagu qiyaaskay ku soconayaano macduudkun baa loo eegaya macduudku hadduu mudakar yahayna mudakar bay noqon macduudku hadduu mu'anaf yahayna mu'anaf bay noqon qaybta labaad waa maa yajri calaa cagsi alqiyaasi daa'iman qiyaaskaa aynu sheegnay dabagedigiisu ku soconaya oo ah yuanasu maca almudakari wa yudakaru maca almu'anasi taasna iyaguna waa saddex laga bilaabo ilaa sagaal inta udhaxaysa halaaatun ilaa tisca inta udhaxaysa waa maa yajri calaa hayri lqiyaasi daa'iman iyagoo qiyaas kuma soconayaan qiyaas kuma soconayaan hayruqiyaas bay ku soconayaan oo macduudkii la tirinayay oo mudakara ayaa alfaadii muanaska iska noqonaysa macduudkii la tirinayay oo muanasa ayaa alfaadii mudakar iska noqonaysa alfaadulcadad ma isla fahne ilaa tisca inta udhaxaysa qaybta saddexaad waa ma yejri taaratan cala alqiyaas wa yejri taaratan ukhra ala hayri alqiyaas taasna waa lafdiga cashara cashara lafdiga casharaa aaxaadda aynu tilmaanay haddee la kursiyo oo la tarkiibiyo tajri cala alqiyaas qiyaaskii bay ku soconaysaayo macduudka la tirinayay ka waafaqaysaa mudakarnimada iyo mu'anafnimada hadii ay mufrado noqoto oo laga ifraadiyo tarkiibay kelideed noqotona tajri calaa hayri lqiyaas hayrulqiyaas bay ku soconaysaayo macduudkii oo mudakara ayaa iyada laga dhigi karaa dhadig macduudkii oo muanasa ayaa laga dhigi karaa alfaadulcadadki mudakar masle fane marka intuu ka warramaya waa saddexdaa keliyaba weyaan saddexdaa keliya ayuu ka warramaya markaa naxwuda cadad markii laguli tiro kuma sheegaye alfaadda alfaadulcadad la idhahdo ku barayaa waynu fahnay la tahay sooma durba maa haddana idin sii daayo iminka waad fahmaysaan bay la tahay haddaad waayo waa labadan saddexdaa qaybood me wax ka badan ma jiraba wuxuu yidhi sheekhu si fiicana dabawaga idinka kala marhaye iclam waxaad ogaataa iclam waxaad ogaataa allaha ka ogeysiiye ana alfaad alcadadi cadadka alfaadiisu calaa alaaati aqsaamin qaybo saddexa ah dushooda ayay ku sugnaatay alfaada alfaad lcadadku waa saddex qaybood ku kuhi sheekhu iclam waxaad ogaataa allaha ka ogeysiiye ana alfaad alcadadi cadadka alfaadiisu calaa alaaati aqsaamin qaybo saddexa ah korkooda ayay ku sugnaatay alawalu ay alqismu lwalu qeybka koobaad maa qayb weeyi yajri soconaya ay huwa maagu cala lqiyaasi qiyaaskii ayaa uu ku soconaya qiyaaska uu ku soconaya waa kan kugu caddeeyey fayudakaru yudakaru waa la labaynayaa alfaadii cadadka maca almudakeri macduudka mudakarka alla jirkiisa alfaadiina mudakar baa laga dhigaya wa yu'anahu waa la dhadigaynaya alfaadii cadadka maca almu'anahi macduudka la tirinaya ee mu'anadka alla jirkiisana alfaadi dhadig baa laga dhigaya qiyaasku waa sida wa huwa qaybkani alwaaxidu weeyi wahnaani weeyi iyo wamaa shay weeyi maago oo kaana ahaaday ay huwa maagu calaa siiqati faacilin kaainan mid ku sugan calaa siiqati faacilin siiqada faacil a ah wixii ku yimaada waa saddexda arrimood mana saddexdaba dushayniga sheegin waa waaxid iyo ithnaan iyo waxa ku yimaada siiqada faacil saddexdaa arrimood waxay ku yimaadaan waa maa yejri cala alqiyaas oo yudakaru maca almudakar wa yu'anahu maca almu'ana maynaba sidan taquulu waxaad odhanaysaa tusaaleaad ku fahmaysaa iyo fi mudakri mudakarka dhexdiisa waxaad odhanaysaa waaxidun baad ama jaanii waaidun baa iska odhanaysaa nin keliya yimid nin keliya yimid nin keliya yimid haddaad leeda maxaad odhanaysaa jaanii waaxidun macduudka aynu tirinayna waa lab sawma dee alfaadan cadadkana mudakar baynu ka dhiganaayo waaxidun baynu odhan haye ithnaan baad doonaysaa ithnaan ithnaan maxaad samayni waxaad samaynaysaa maadaamood mudakr mudakar aada la hadlaysid iyaga alfaadan laftoodana macduudki maadaama oo uu mudakr yahay alfaada cadadkana mudakr baynu ka dhigana jaani imani labaa ii yimid laba nin bmsln haye wahanin baad odhanaysaa hanina waa maxay waa faacil de muna faacilan calaa siiqati faacil munayn jaani waxaa ii yimiday hanin mid labeeya kuwa wax ka horeeyey mid labeeya ii yimid waa nin wa haliun mid saddexeeya ilaa caashirin ilaa lagala gaadho toban haaliun raabicun khaamisun saadisun saabicun haaminun taasicun caashirun taad umaad ka jaraysaa maadaama macduudka aad tirinaysaa mudakar u yahay isaga alfaadulcadadkana mudakarun ka dhigo taad un ka jarsa ma wax adag baaba waa maya waad la socotaan bayla tahay wa fi lmu'anai wa taquulu waxaad odhanaysaa fi lmu'anai mu'anadka dhexdiisana waxaad odhanaysaa waaxidatun u fiirso jaaatnii waaxidatun sheekh mayna saxayn ya waayo macduudka aad tirinaysaa waa muanas alfaada cadadkana waanad muanad ka dhigtid dee waxidatun too tageli ila waa maa yajri cala alqiyaas hadda masl fahne wasnatani dhe laba aw sintaani dhe wasnatan iyo aw sintaani waa isku mid laba iyo laba un weeyaane wasnatan waxaa isticmaala ahlulxijaaj baa wasnatan idhaahda reer banu tamiimna waxay isticmaalaan sintaan bay isticmaalaan marka waa isku midun waa laba luqa un laakin ahlulxijaajku waa wasnatan reer banu tamiimna hintaan bay isticmaalaan thaaniyatun dhe gabadh labayso wax ka horreeyey thaaliatun dhe mid saddexayso wax ka horreeyey ilaa caashiratin saas maad odhanaysaa thaaniyatun thaaliatun raabicatun khaamisatun saadisatun saabicatun thaaminatun taasicatun caashiraton maadaama oo macduudka aad tirinaysaa uu mu'anaf yahay alfaadul cadadkuna waa in ay mu'anaf noqdaan waa maa yajri cala alqiyaas wa kada ay walmru kada arrinku sidaa weeyi wakada ay wlmru kadaa arrinku sidaasun weeyi idaa rukibat haddii la tarkiibiyo ey hiya alfaadan maca alcasharati cashare maceeda haddii la tarkiibiyana isbedeli mayse ee macduudkii maadaama oo hadduu mudakar yahay haddii uu muanaf yahayba alfaadana waad u eeguna macduudku hadduu mudakar yahay alfaadiina mudakar bay noqon macduudku hadduu muanaf yahay alfaadiina muanaf bay noqon ila hadda waxaan kugu soo sheegay iyagoo ka ifraadsan casharo oo keli keliya la tarkiibiyo lafdiga cashara a loo geeyana arinku isbedeli maayo ee sidii unbay ahaanasa qiyaaskii unbay ku socon war maisla fahna culimo wakada ay walmru kada arrinku saasun weeyi sidee saasumay qiyaaska ugu socon idaa rukibad haddii la tarkiibiyo ay hiya aaxaadan maca alcasharati cashare la jirkeed haddii la tarkiibiyana saasunbay u soconaysaa baabkan baabulcadadku aad buu adagya adoo iska hadlayoo iska warramaya laga yaaba inaad mararka qaarkood aad adeegsatid kadib inaad ka dhexdid markaa iska ilaali u fiirso aw ayriha aw ayriha aw maca ayriha asharada ayrkeed la jirkeed hadii la tarkiibana saasunbay u socon ayr baa la tarkiibin karaa ishriin baa la tarkiibin karaa wixii ka sareeye de cuquudii de ilaa ka gaadhsi haye ilaa annaka ha yeeshee adigu ta'tii waxa aad la imanaysaa biaxadda ayaad la imanaysaa wa ixdaa baad la imanaysaa waxaadii baad la imanaysaa waxaadiyata baad la imanaysaa muxuu ka wadaa mudakarka isagu maad ohan muanasadana soo maad odhan waaxida markaad casharo tarkiibinaysid wowguun alif ku bedel axada cashara ixdaa cashara ha isku odhan waaxad cashare wowguunbaad hamse ku bedelaysaa wowgu leeyahy ilaa anaka ha yeeshee adigu ta'tii waxaad la imani biaxada ayaad la imani wa ixdaa ayaad la imani makana waaxidin wa waaxidatin halkii markii hore waaxid iyo waaxidatin aad imika iminka la iman un iyo ixdaa culima mayna basiidahayn waxaadii baad la iman hadduu mudakar yahay axade iyo xaadii baad la iman hadday mu'anaf tahayna ixdaa iyo xaadiyata baad la iman kuwa dambana faacil bay ku socdaan de faacil bay ku socdaan mayna mayna sahayn faacil bay ku socdaan fataqul waxaad odhanaysaa fi lmudakari mudakarka dhexdiisa waxaad odhanaysaa axada cashara koob iyo toban wathnaa cashara laba iyo toban waxaadi cashara koob iyo toban wathani cashara laba iyo toban wathalita cashara iyo toban ilaa taasica cashara wantahi gaar ilaa taasica cashara ilaa sagaal iyo toban ka gaardhe mayna basidayn macduudkaa tirinaysaa haddii uu mudakar yahay aaxaadiina la tarkiibiyey cashara wax isbedel la yidhaahdaa kuma dhacaye qiyaastii unbay ku soconaysaa sheekh ma fahanday wax adag kuma jira ila tahay wa fi lmuanai wa taquulu waxaad odhanaysaa fi lmu'anai mu'anadka dhexdiisana waxaad odhanaysaa ixdaa cashrata koob iyo toban wathnata cashrata laba-iyo toban wa xaadiyata cashrata koob iyo toban wa thaaniyata cashrata laba-iyo toban wa thaalitata cashrata saddex iyo toban ilaa taasica cashrata ilaa sagaal iyo toban lagala gaadho mayna sacayn macduudkaad tirinaysa haddii uu mu'anad yahay qiyaaskii unbuu ku soconaya alfaadulcadadkuna walow cashra wa taquulu waxaad odhanaysaa axadu wacishruuna koob iyo labaatan wahnaani wacishruuna laba iyo labaatan walxaadi wacishruuna koob iyo labaatan wathani wacishruuna laba iyo labaatan ilaa taasici wa tisciin ilaa sagaal iyo sagaashan lagala gaadho maad fahamsantahay maad fahamsantahay mise ilama socotid waa halkii uu kulahaa wakadaa idaa rukibad maca alcashirati aw hayrihaa soo kuma odhan cashiro kayrkeed baa la tarkiibin karaa ishriin bay ah, ayaa loo geyn karaa aaxaadan oo waa la odhan karaa koob iyo labaatan laba iyo taa lafteeda haddii la tarkiibiyo cashara wax aan ahayn oo tirooyinkii ka sarreeyey ah wax isbedeli kuma imanayo ee qiyaaskii unbay ku soconaysaa ma fahamta sheekh wax aday kuma jiro haye daa ashruuna baad ohanaysaa koob iyo labaatan wanataani ashruuna baad ohanaysaa laba iyo labaatan wlxaadiyatu ashruuna baad ohanaysaa koob iyo labaatan wathaaniyatu ashruuna baad ohanaysaa ila taasicati waticiina ilaa sagaal iyo sagaashan lagala gaadho halkana waa maxay waa iyadii oo muanaa de ixdaa ashruuna iyo ithnataani ashruuna iyo alxaadiyatu ashruuna iyo athaaniyatu ashruuna ila taasicati watiin mayna saxayn waxaadgbu qaybtii ahayd maa yajri cala alqiyaasi daa'iman weligiiba isaga qiyaas buu ku soconaya maxaana looga jeedaa yudakaru maca almudakari wa yu'anafu maca almu'anafi walow kaanat mufradatan aw murakabatan intaana ku darsada xagga dambaad ka fahamtee eeg haddii macduudka aad tirinaysaa mudakaru yahay alfaadulcadadkiina mudakar bay noqonaya macduudkaad tirinaysaa hadduu mudakar hadduu mu'anaf yahay alfaadulcadadkiina mu'anaf bay noqonaya keli haba ahaadaan cashara iyo wax ka sareeya haba lageeyo oo hala tarkiibiyo mayna basiidahay waa basiid wthaaniy wlqismu thaani qaybka labaad ma qayb weeyi maag oo yejri soconaya huwa maagu calaa cagsi lqiyaasi qiyaaska cagsigiisa iyo dabagedigiisa ku soconaya fa yu'anahu waa la dhadhigaynayaa ay huwa maaga maca almudakari mudakerka maciisa ayaa la dhadhigaynayaa wayudakar waa la labaynayaa maca almu'anasi mu'anaska maciisa wa huwa maagaasina athalaatatu weeyi athalaatatu weeyi iyo wa tiscatu weeyi iyo wamaa weeyi baynahumaa halaata iyo tisca udhaxeeya intana waa intii labaad waa kii labaad muxuu ah calaa cagsi lqiyaas calaa cagsi alqiyaasna waa maxay macduudkii oo mudakarad alfaadulcadadkii muanad ka dhigaysa macduudkii oo muanataad alfaadulcadadkii mudakar ka dhigaysa culum mayna saxayn hayrulqiyaas buu ku soconaya halaathe ka bilow kii hore muxuu ka bilaabmay waaxid iyo isnaan soo kuma joogin maxaa xaggan ka soo xiga halaatha ilaa tisca casharina waa baab gaaray leena mayna intaasi udhaxayn intaasi maxay noqonaysaa maa yujri calaa hayri lqiyaas u fiirsa marka sawaaunay mustawin waxaa siman ufridat la keli yeelya ufridat la keli yeelya ay hiya alfaadan axada can tarkiibi tarkiib laga keliyeeya naxwu alaaatu rijaalin alaaatu rijaalin naxwu alaaatu rijaalin naxwu alaaati rijaalin waad odhan kartaa wadalika tusaale naxwu alaaati rijaalin saddex nin iyo lamid aweeyi wa halaathu niswatin saddex dumara iyo lamid aweeyi u fiirso rijaal waa maxay waa macduud macduudkaasi muxuu waa mudakr alfaad cadadkii waa maxay halaaatun ma muanas waa mise waa mudakr waa muanas u fiirso macduudkii aad tirinaysa isaga oo mudakar ah ayay alfaadulcadadkii noqdeen muanas waaniga kulaha maa yajri calaa gayri lqiyaas weeyaan oo waa las khilaafsiinaya weligiina saasu ku soconaya isagu iska ilaali ha isku odhanin halaatu rijaalin saasaa kula qumanayd awal hore soo ma halaatu rijaalin waa khalad sheekh halaatatu rijaalin baa saxa luqa markaad socotid walaau niswatan imika waa kula yar khalad eeg wahalaau niswatan niswadana sawta a macduudkana sawka a muanaf halaaana sadkii alfadulcadadkii mudaker ka dhigay sheekh saasaa sax hadde qaacidadu waa sida maa yajri calaa gayri alqiyaas weeyaano iyo qowlu allah qowlkiisa weeyi tacaala allah sarreeye uu yidhi sabca layaalin toddoba wa hamaaniyata ayaamin iyo sideed maalmood xusuuman xaalo ay tahay ah, mid istaba jooga oo xidhiidha u fiirso qowlkan allah uu yidhi sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin xusuuma u fiirso layaalin waa macduud ayaaminna waa macduud layaalin waa jamac mufradkiisii waa laylatun laylatun mayna muanaahayn ya laylatun waa maxay waa muana layaalin baa lagu jamciyey macduudki waa muana alfaadulcadadkiina waa mudaker mala socota qur-aankan sha tahay markaa iska ilaali tadambana u fiirso ayaamin waa jamcu yawmin waa mudaker macduudka iminka waa mudaker alfaadulcadadkina waa muanaf maa lagu odhan alaaa ilaa tiscainta udhaxaysa dee saasun ku dabaq mayna basid inoo noqon aw rukibat halka horay ku cadfan tahay sawaan waxa siman ufidat la keli yeeliyaa aw amase rukibat la tarkiibiya axaadan maca alcasharati cashara micid la tarkiibiya naxwu alaaata cashara iminka ayaan la hadlaya alaaata cashara macduudka ka dambeeya muxuu noqon karaa mudakar uma noqon kara waa inaad adiga difaantide una fiirso casharadan lafteeda waxaan niga siyaar tilmaamee casharadan lafteedu maadaama oo ay murakab tahay iyadu macduudkay waafaqaysaa macduudkayna iminka tirinaynaa waa mudakar cashar iyadu mudakar bay noqonaysaa maadaama oo ay haysato tarkiibkiide ila waa ma ma maa yajri taaratan cala alqiyaasi wayajri taaratan ukhra calaa gayri alqiyaas waa marka la tarkiibiyo marka la keliya le kala ahan sooma marka la tarkiibiyo qiyaas bay ku socota iminka waa murakab sooma iyadu waxay eeganaysaa macduudka alaaata cashara saddex-iyo toban wa arbacata cashara iyo afar iyo toban ilaa tiscata cashara ilaa sagaal iyo toban lagala gaadho rajulan oo min rajulin nin a sooka kuu sheegay bade macduudkii litaniya muna nin ayn waa mudakar sheekh una fiirso iyo kaa khaldamina cashara ta ha gelinin iminka limaada macduudka la tirinaya mudakara waxayna ku soconaysaa iyadu qiyaaskeegii oo ah yudakaru maca almudakari wa yu'anasu maca almu'anafi wa halaaa casharata iminka maxaan tirinaya maxaa u daliila cashratada dambe lafteedan ka fahmayaaye cashratada dambe waxay muaabaqaynaysaa macduudka la tirinaya ayaa waxa weyan ay waafaqaysaa oo yuanafu maca lmuanai bay noqonaysaa waa mid labaade alaaadani marka mudakarka laga dhiga waa marka macduudku noqdo muana waana saana haysidi wa alaaada cashrata saddex toban wa arbacata cashrata iyo afar toban ilaa tisca cashrata ilaa sagaal toban imraatan min imraatin dumara gabadha mayna saxayn macduudkii la tirinaya muana buu noqday maxay noqdeen mudakar bay noqdeen casharana ha ku khaldamine isagu mar wuxuu eeganayaa macduudka ka dambeeya maadaama murakabkii u watode yudakaru maca lmudakari wayuanasu maca lmuanasi masle faanaynta ow ama rukibat waxaa la tarkiibiyey aaxaadi maca alcishriina cishriin maceeda ayaa la tarkiibiyey iyo wamaa bacdahu cishriin waxaa ka dambeeyey halaaatun maxaan tirinaya mudaker <laughs> mudaker baan tirinaya de halaaa iyo tiscayd waxaa udhexeeya mar kastoon muanad ka dhigo macduudka mudakar buu noqonaya ka khaldamay alaaatun rajulan oo min rajulin a u fiirso waayo cishruun isaga maxaan taa ugeli weynay horaan kaaga jawaabay cishruun sheekhu muu banbixin casharo waxaa ka sarreeya cishruun ilaa tisciin inta udhaxaysa waa mulxaq jamcumudakar usaalim sidoodaasay ahaanayaan walow waxaa la tirinaya mudakar ha ama muanad ha isagu isma bedelay u fiirso marka miana maxaynu nidhi miatuna ta baa ku jirta iyadiyo musanahegaba maadaama oo ta ay ku jirto waxaa la tirinaya ama mudakar ha ama muana haado isaga tadu iskaga jiraysa alfun kunka miya isaga ta lama gelin karo waxaa la tirinayaa macduudka ama mudakar ha ama muana ha ha ku khaldamin marka wa halaatun wacishruuna baad odhanaysaa ha wa halaatun wacishruuna maxaan tirinaya muanas baan tirinaya iminka markasta oo halaata iyo tisca waxa udhexeeya aad mudakar ka dhigtid macduudkii baa muanasa la soco ishriin kama fahmi kartid wa alaaun waishruuna amatan oo min amatin ilaa tiscatin wa tisciin ilaa sagaal iyo sagaashan lagala gaaro halkaana maxaynu ku haynaa qaybtii labaad oo ah maa yajri calaa cagsi alqiyaasi daa'iman maxaana loo jeedaa yudakaru maca almudakari wa yu'anahu maca almu'anai ay sawaaun ufridat aw rukibat ama ha la keli yeelo ama ha la tarkiibiyo farqi male taana waa saantay la tag wahaliu walqismu haaliu qaybka saddexaad maa qayb weeyi maaga oo lahu ay kaainaani lahu asaga ay u sugnaadeen xaalataani laba xaaladood wahwa maagaasi ama qismigaasi alcasharatu weeye in rukiba hadii la tarkiibiyo ay hiya casharadii maca alaaxaadi aaxaadda maceeda haddii la tarkiibiyo jarad jarad ha odhani way jiidan weeye haddaed tiradeed jeedid iska min aljaryi baa laga keena waa oradkii de jarad waa ay soconi ay hiya casharadii cala lqiyaasi qiyaaska ayay ku soconi naxu axada cashara rajulan axada maxaynu garanay inuu yahay waxa ka dambeeya maxay mudaker waayo yudakaru maca almudaker isagu waa yajri cala alqiyaasi daa'iman yaynayna iga fakanin casharana haddee la oo axaad loo keeno waay yudakaru maca almudakeri wa yuanasu maca almuanas markaa qiyaas bay soconaysa ha iska odhanin ashara axada casharata rajula waa khalad axad cashara kowkaba axad cashartaas ka odhan iska ilaali sababta oo ah casharadan iminka qiyaaskeygi bay ku taagan tahay ah yudakaru maca almudakari wa yu'anasu maca almu'anasi limaada dee waa las tarkiibiya axaadi baa loo keenay axad cashara koob iyo toban rajulan oo min rajulinina wahnaa cashara isnaadan muna sideedii ahayn waxaa la tirinaya nina de ithnaa cashara laba iyo toban wa halaaata eeg alaat haddaynu ujeedno alaat haddaynu ujoogno macduudku muxuu noqon ya macduudku mudakar buu noqonaya de maadaamanu dhidigeynay alaata ta sheekde u fiirso alaata ta waynu dhidigeynay iyadii ma alfaadulcadabkii macduudkaynu tirinaa muxuu noqonaya dee mudakar maxaynaynu kasii fahmaynaa weliba casharadan de ilaa cashar eeg ala qiyaas bay ku socotaa ilaa tiscata cashar ilaa sagaal iyo toban ka gaadhsii tiscata waa tidhi macduudka la tirinaya waa mudaker casharana kusii tusinaysa oo de waa tatadii laga goy ixdaa ka waran iminka maxaynu tirinanaa baynu tirinanaa itnata casharata maxaynu tirinanaa baynu tirinanaa halaatha casharata maxaynu tirinanaa hadda halaata waad fahamtay marata maadaama ynu mudaker ka dhignay macduudkii baa muanasa casharana kusii tusisay waayahay ilaa tiscata casharata haye tisca maxaynu tirinanaa maadaama tadaynu ka jarnay muanas baynu tirinayna maxaanayna sii tusiyey cashrata dambayna tusisay wain ufridad haddii la keli yeelo ay hiya casharadii haddii la keli yeelo can ilaxaadi axaadi haddii laga keli yeelo jarad way soconaysaa ay hiya iyadu calaa khilaafi lqiyaasi qiyaaskiisi khilaafsan bay ku soconaysaa oo ah yuanahu maca almudakari wa yudakaru maca almuanahi manasin saasay ku soconaysaa maadaama tarkiibkii ay weyday naxwu casharatu rijaali ha isku odhanin casharu rijaalin ha isku odhanin waa khalad lua carabiya khalad baad ka gashay saxdu waa maxay casharatu rijaalin weeye sababta oo ah tarkiibkii weyde soo maa waa maa yajri taaratan cala alqiyaasi wa taaratan ukhra calaa hayri lqiyaasi haye wa cashru niswatin baa saxa ha isku odhanin wa cashratu niswatin waa khalad wa cashru niswatin baad odhanaysa halkaa waxaa naga dhamaaday cadadkii naga dhamaaday baab lwaqfi hada kani baab lwaqfi waqfiga baabkiisii weeye waqfigana isna na guud aynu ka qaadano laqmadu aynoo dambayse waay horta wfi waa la dhahdaa qadcu nui waa dhawaq oo la jaro cinda akhiri kelima kelmadda ugu dambaysa markaad ku dhawaaqaysid nudqiga iyo hadalkood jartid ayaa la dhahdaa ama neefsiga aad neefsanaysid aad ku joogsanaysid shayga ayaa la dhahdaa haye de waqfiga waxaa lagaga warramaa kutubta tajwiidka sooma waagi hore kutubtu funuuntu way isku dhex jireen sarfi iyo naxwiya meel keliya ahan sooma saasay funuuntu iskugu dhex jireen marka wax yar buu ka taataaban doonaa insha allah waxaynu odhanaynaa waxaan la waqfiyayaa haddii uu yahay munawan shay tanwiinsan haddii uu yahay labaynu kala qaadana inuu marfuuc yahay iyo inuu majruur yahay labadaa meel dhig iyo inuu mansuub yahay labadaasaynu kala qaadi waxaan la waqfiyayaa inuu yahay marfuuc iyo inuu yahay majruur iyo inuu yahay mansuub soo saddex mid maa haddaba hadduu marfuuc iyo majruur yahay meel bay isku raacayaan hadduu mansuub yahayna meel buu hadduu marfuuc iyo majruur yahay waxaa lagu waqfiyayaa xarakada iyo tanwiintu baa la jaraya tusaale jaaa zaydun wara- wamarartu bizaydin aye so sama so tanwiin ma saarno maxaynu odhanayna un jaa zayd marartu bizayd maxaynu jaranaa un xarakadii taniimtu maynu jaranaa sax waa marfuucii iyo majruurkii mansuubkii miya tanwiintiisun alifu bedel ra'aytu zaydan soo ra'aytu zayda maxaynu odhan ra'aytu zayda waqif cala lmansuubi minhu bilif kamili kamili ma taktubuhu laa yaktalif mulxaynu ku gaari doonaa insha alla waqif cala lmansuubi minhu bilif kamili ma taktubuhu laa yaktalif saasina odhan doona awalkiinu ku arki doonaaba insha alla kaasi waa wa wa wa waa kii mansuubkaa ah isaguna markaa sheegaas isku istaagaysa ee munawanka waxaynu ukala qaadnay marfuuc iyo majruur meel baynu israacinay mansuubkiina meel baynu dhignay hadduu marfuuc iyo majruur u yahay waxaanaad waqfiyaysaa xarakadii maad ka jaraysaa jaaa zayd marartu bizayd umaad ohanaysaa صaxiix hadduu mansuub yahayna tanwiintii un baad u bedelaysaa alifun baad u bedelaysaa maxaad odhanaysaa ra'aytu zayda waad odhanaysaa sheekh mane saxay markaad ku joogsanaysa bal hadduu shay mansuubo ku joogso maxaad odhani ra'aytu zaydan maad maad joogsatay ra'aytu zayda saas baad odhanaysaa haye waxaa lamidaba kuusoo raacinaya idan soo garan maysan idan yeehay xarfu jawaabin waje saas soo kamid mayd ahayn waxyaali wax nasbin jiray marka lagu joogsanayo iyada lafteeda tanwiinteedaasi waxaa loo bedelaya nuunkeegaasi maxay alif baa loo bedelaya maxaan la odhanayaa idaa baa la odhanaya idan baad waqfi isleedahay idaa baad odhanaysa hadda idaadi ma idaada de alifay ba uqoranta iyadu tan waa idantii weeyaan idaa baad odhanaysa waxaa lamid a nuunta nuunu tawkiidka la idhahda ee fudud nuunu tawkiidka khafiifada balaadi ku joogso lanasfacan binnaasiya bal aayadda qur-aanka ku joogso lanasfacan maxaad odhan lanasfacan masaasaad ku joogsan maya maxaad ohanaysaa lanasfaca layakuna saasaad ku waqfiyaysa de markaad ku joogsanaysa de waa waqfigaa taqaanin ma saxayn waaya haye halkaa mid baynu ku haynaa ka labaad aynoo soo raaco matnigaynu ku arkaynaaye waxaanad waqfiyaysaa hadduu manquus yahay ka waran manquus manquus baynu garanayna waa kulu ismin mucrabin aakhiruhu yaaun laazima qablahaa kasra soo sameyan jiri ayru mushadada haye iyo aan shidnayn maxaynu samaynaynaa waxaa la samaynaya sen labaynu u kala qaadana manquuskani inuu yahay haduu yahay munawan inuu yahay horta munawan iyo inuu yahay hayru munawan baynu u kala qaadana munawanka laftiisa inu laba u kala qaadana marfuuc iyo majruurkii meel mari mansuubkiina meel mari marfuuca iyo majruurka manquuskaa ee munawankaa waxaa lagu waqfiyaya yadi ungo jaaa qaadin bay ahayd ma limunawan bu ahay jaaa qaad marartu biqaad saasaad haddaan doontidna waad sugaysaaba jaaa qaadi marartu biqaadi labadu way ku sugan yihin kii nasbisnaa manquuskii munawankaa ee mansuubkaa miya maxaa la samaynaya dee tanwiintiisun alif u bedel maxay ahayd ra'aytu qaadiyan somayn inanaa samicnaa munaadiyan hadday ku joogsaas leeda maxaad ohanaysa aayadda qur-aanka inanaa samicnaa munaadiya manasaa ku joogsanin mise munaadiyan baad iska <laughs> ra'aytu qaadiya baad iska odhanaysaa saasaad waqfeesa waaya waa kii munawankii hayru munawankii hayru munawankii way wada socdaanune hadduu marfuuc yahay iyo uu majruur yahay maxaa la samaynaya marfuuc yahay iyo uu majruur yahay yadi baa la sugaya yadi baa iyaga la sugaya maxaana la odhanayaa jaaa alqaadi marartu bilqaadi waa hayru munawan waa maqruun alde ila al la socote haddae doontidna goog jaaa alqaad marartu bilqaad sax waxay noo yimiday mansuubkii hadduu yahay kayru munawan mansuub ah isaga maxaa la samaynayaa yadi waa la isbaatinaya isaga yadihe waa la isb waa la waa ihbaat bay noqonaysaa waa la sugaya waayo asalka hore ma ra'aytulqaadiya isaga kolka hore way ka dayraysa ma mena way ka dayri jirtay ma yadi sugunta sukun kusug raaytu lqaadi baad iska odhanaysa yada ra'aytu lqaadi waad ihbaatinaysa wax kale kuma banaanaba halkaana maxay naga baxay ismigii manquus markaa ismigaa manquus baa yar adage waxaynu u kala qaadanaa munawan iyo hayru munawan haduu munawan yahay maxaa la samaynayaa munawankaa laftiisaynu laba u qaybinayna marfuuc iyo majruur oo meel isku raacay iyo mansuubki oo meel maray marfuuca iyo majruurka waxaa kuugu banaan inad inaad goysid oo tirahdid jaa qaad marartu biqaad iyo inaad isbaatisid jaa qaadi marartu biqaadi way banaan tahay munawanka mansuubka amiya maxaa la samaynaya tanwiintun alifu bedel ra'aytu qaadiya unbaad odhanaysa ka hayru munawanka maqruun alka maxaa la samaynaya marfuuc iyo majruurki mar kasta wada sodaana meel mari maxaa la samaynaya waa la isbaatinaya iyaga maxaa la odhanaya jaa alqaadi marartu bilqaadi haddaad dootidna go jaa alqaad marartu bilqaad mansuubkii miya isaga waa la sugaya wa la isbaatinaya maxaana la odhanayaa ra'aytu lqaadi mana saxayn waay waxaa inoo yimiday shaygan waxa lagu waqfaya taawtaaniid ka waran shay taawtaaniidkay ku jirto haddee la waqfayo lagu joogsanaya marka warsa laba u kala saar marka horeba inay reeban tahay iyo inay tahay ima an takuna saakina wa ima an takuna mutaxarika ima an wa ima an takuna mutaxarika inay reeban tahay iyo hadday reeban tahay dee la bedeli maayo reebninkeygaasuu kuda tusaale qaamat tawtaneskaas wuu reeban yaha ku joogsaad is leedahay maxaad samaynaysaa dee sideedaasun kuda qaamatun iska dhe hadday mutaxariko tahay laba usii kala qaad inay jamac ku jirto iyo inay mufrad ku jirto hadday jamac ku jirto sida afsaxii waa in ta lagu waqfiyo oo la idhaahdo muslimaat faatimaat caaishaat saasaad ku joogsanaysaa waxaa kale oo banaan in ha loo bedelo muslima fatima caaisha ya maxay odhan jireen carabtu dafnu lbanah min almukrama jaahiligi ya hablaha in la xabaallaluyo iyagoo nool la aaso waxay kamid tahay waxyaalaha sharafta ay odhan jireen dafnu lbanah min almukramah ya waxaa kaloo kamid a ah. kayfa albanuuna walbanah wa kayfa alikhwatu wlakhawa ah, waxaa soo naqliyay qudruba ay ka soo naqlinay reer ay taasina waa ta hadaa mufrad lag hadduu mufrad ku jirto ka waran hadday mufrad ku jirto sida afsaxa wa in ha lagu waqfiyo oo la idhahdo raxma shajara way banaan tahay waxa kale lagu waqfi karaa ta ta iyadoo tada lagu waqfiyana qira'a sabca waa la akriyey waxaa akriya naafic caasim ba akriyo xamza akriyo ibn caamir ba akriyey ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin ina raxmat raxmat adda u joojinaysid de saasad ohanaysa raxma odhan maysid raxmat baad odhan markaa waqfigina waaba intaa de laqmad u dhegeysa sheekh yuuqafu waa la joogsanayaa cala almunawani ka munawankaa dushiisa munawanka almarfuuci la rafiyey walmajruuri iyo ka la jaray bixadfi lxarakati xarakada oo la gooyo ayaa lagu waqfiyayaa wa tanwiini wa bixadfi tanwiini tanwiinta oo la xadfa ayaa lagu waqfiyayaa wadalika tusaale naxwu jaa zayd wa marartu bizayd iyo wixii lamid ah weeye xarakadiina maxay noqonaysa manac saas bay kuu وعlى المنwn ay وyuqف waa la wqfiyaya calى المنwni kala tanwiiniyey munawnka almansuubi la nasbiyey biibdaali tanwiini tanwiintii oo loo bedelo ayaa lagu waqfiyaya alifan alif loo bedelo wadalika tusaale naxو ra'aytu zayda iyo wixii lamid awy wkadalika wakadalika sidaasi oo kale tubdel waa la bedeli nuunu idan idan nuunteeda alifan alif ayaa loo bedelaya fi lwqfi ay fi xaalati lwqfi xaalada istaaga idaabad iska odhanaysa wakadalika sidaasi oo kale tubdal waa la bedelayaa nuun tawkiidi adkaynta nuunteeda nuunta alkhafiifatu la fudaydiyey waxaa loo bedelayaa alifan alif baa loo bedelayaa fi lwaqfi ay fi xaalati lwaqfi xaalada istaaga naxw lanasfacan qabane oo qabane lanasfaca iska odhanaysa wayuktaban wayuktabna dhe wayuktabna halaahadan waa la qorayaa kadalika saasaa loo qorayaa sidee sidaad u loo qoraya so alif maad saas baa loo qorayaaba waa inoo iman doontaaye waqif cala lmansuubi minhu bilalif ka mili maa taktubhu laa yakhtalifu waa kuguri saaad ugu waqfiyaysid unbu qoraalkiina yayde mana saxayn wayugtabna markaa nuunun isugu alaaadaasuu noqonaya wayugtabna alaaada waa la qorayaa kadalika saan soo sheegnay baa la qorayaa wayuqafu waa la waqfi raxmatan raxmatan bilhaai ha baa lagu waqfi wayuqafu gadaal buu ka keeni doonaa wyuqaf waa la waqfiyaya cala manquusi kii manquuska ahaa manquuskii almunawani la tanwiiniyey fi rafci fi xaalati rafci godka xaaladiisa wljari wa fi xaalati ljari jarka xaaladiisa bixadfi yaihi ay bixadfi yaai lmanquusi lmunawani manquuska munawanka yadiisa goyntiisa lagu waqfiyaya sheekh naxu jaaa qaad marartu biqaad saas baa iska dhahaysa wayajuus waxa banaan ihbaatuhaa ay ihbaatu yaa ilmanquusi lmunawani manquuska munawanka ayaadiisa in la sugaana banaanba jaaa qaadi marartu biqaadi wayuqaf waa la waqfiyaya fi nasbi maxaa kuu qadaran waa inaad la socotid sheekh wayuqaf waa la waqfiyaya cala lmanquusi manquuska manquuska almunawani la tanwiiniyey fi nasbi ay fi xaalati nasbi nasbada xaaladeeda biibdaari tanwiini baa lagu waqfiyaya tanwiintii oo loo bedelo alifan alif loo bedelo naxw ra'aytu wain kaana haddii uu yahay hayra munawanin wain kaana haddii uu yahay ismigaynu celina ya wain kaana haddii uu yahay ay huwa manquusi hayra munawanin mid aan la tanwiinin haddii uu yahay fal afsaxu sida fasaxada badan lihi fi rafci fii xaalati rafci godka xaaladiisa waljari wa fii xaalati jari jarka xaaladiisa alwaqfu waqfi weeyi calayhi isaga dushiisa lagu waqfiyo biihbaati lyayaad oo la jaaa waxa yimiday alqaadi wamarartu bilqaadi saas baad dhih wayajuus waxaba banaan xadfo ay xadfuliya yaadi in la gooyaana banaan jaaa alqaad marartu bilqaad wain kaana haddii uu yahay ayade manquuskii wain kaana haddii uu yahay ay huwa manquuskii hayru munawankaha mansuuban mid la nasbiye haddii uu yahayna fa bilihbaati fa yuuqafu waa la waqfi bilihbaati baa lagu waqfiy sugitaan la sugayo yadi laa ayru y laa hayru lihbaati ihbaat hayrkii jaa-izan mid banaan maahade intaa hore inuusoo bislina waidaa uqifa haddii lagu joogsado calaa maa shay baa lagu joogsaday maaga oo fiihi maaga dhexdiisa ay ku sugnaatay taa u taaniifi dhadignaynta tadeedu fandur xaaladaa iska eeg waa fau tafsiiliya fadani fain kaanad haddii ay tahay ay hiya taadii saakinatan mid reeban haddii ay tahay lam tughayar la bedeli sideedaa lagu day naw qaamat de qaamad ku joogso maxaad samayn dee sideedaasu ku daa wain kaanat haddii ay tahay mutaxarikatan mid xarakaysan haddii ay tahayna fandur xaaladaa eg fain kaanat haddii ay tahay fain kaanat haddii ay tahay ehiya tadi fii jamcin jamc dhexdii mid ku sugan haddii ay tahay wadalika tusaale naxwulmuslimaati iyo wixii lamid ah weeye fal afsaxu sida fasaxada badan li alwaqfu waqfi wey bitaita lagu waqfiyo maxayn odhan muslimaat iska dhe wa bacduhum barhkoodna yaqifu waaba waqfiyaya ay huwa bacdigu bilhay haabuu ku waqfiyayaayo muslimaah buu leeyahy wain kaanad haddii ay tahay hiya tadi fii mufradin mufrad mid ku sugan haddii ay tahay fal afsaxu sida fasaxada badan lihi alwaqfu joogsi wey bilhayha loogu waqfiyo o lagu joogsado naxw raxma shajara saasa afsax ah wa bacduhum waa waqfiyaya yaqifu waa waqfiyaya ay huwa bacdigu bitaita wa ku waqfiyaya ugu joogsanaya waqad qara waxa akhriyay bihi waqfigaa taada lagu waqfiyayo bacdu sabcati toddobada barhkood fii qowlihi allah qowlkiisa ayay ku akhriyeen tacaala allah sarreeye ina raxmat allaahi naxariista all qariibun mid u dhoweey min almuxsiniina samafalayaasha mid u dhoweey saasay akhriyen waana sax iyaduna wey wasala allahu allaha amaano calaa sayidinaa sayidkeeni allaha amaano muxamedin muxamed ahaa wa calaa aalihi ay wa calaa aali sayidina sayidkeena aalkiisa allah ha amaano wa saxbihi ay wa calaa saxbi sayidina sayidkeena saxaabadiisa allah ha amaano wasalama allah ha badbaadiyo subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu halkaas buu inoogu dhamaaday allah subxaanahu watacaala ayaan uga mahadnaqaynaa inu uga shukriyeynaa dhamaystirkaasi allah subxaanahu watacaala inuu inoo ogolaaday inaanu bilowno inaana ogolaaday inaanu caafimaad ku dhamaystirno wallahu aclam